yuxilu lahum اayibaat wayuxarimu calayhim اlkhabaaih nebi moxamed miisadiisayba ka mid tahayba marka haddaad aragtid wax allaalo wixii ilaahay noo xarimay waa wax wanaagsan oo ayib ahoo jirkaada iyo caafimaadkaada aad keenaysa wax allaale wixii lagaa xarimay wax ku dhibaayo waay marka wax allaale wixii ilaahay naga xarimay waxaan ognahay annaga xikmadeeda aan garanayaanaan garanin inayna dhibayso marka ilaahay wuxuu naga xarimay ma aha inuu annagana cariirigelinaya ma aha walidaalika waxa weeyaan wax allaala wixii diintaada caqligaada cirdigaada nasabkaada caafimaadkaada u keenaya dhib waa kaa xariman yahay aayadaasaana u darin ayib wabtalaa ilaahay wuxuu imtixaano ku imtixaanay daacatahum ilaahay inay adeecaan yuu ku imtixaanay bian tacabadahum dadkii inuu ilaahay ku addoonsaday ou ku imtixaanay biqowlin wa camal ilaahay wuxuu yidhi waxaan hala qabto waxaana hala yidhaahdo waa imtixaan adig kugu socdo haddaad ka soo baxdidna waa imaa doontaa iyo wa imsaakin wabtalaa aacatahum ilaahay wuxuu ku ibtileeyey oo ku imtixaanay aacatahum biimsaakin inay ka kaaf ay ka reebtoomaan can maxaarima waxa uu ka xarimay ay ka reebtoomaan maxaarimto xamaahumuuhaa ilaahay uu ka xarimay xamaahum iyaaha saasay ahayd asalkeeda waawda waawlishbaac baa la yihahda icraab wax kuma laha waawda dambe xamaahum ilaahay uu ka ilaaliyey iyaaha maxaarimtaas yani ilaahay waxau nagu imtixaanay ila waxaan waan idiin amree ka soo baxa iyo waxaana waa idinka reebee ka reebtooma inuu yidhaahdo wa asaabahum ilaahay wuxuu ka abaalmariyey calaa taacatihi ilaahay in lagu aeeco ilaahay ninkii aeeca wuxuu ku abaalmariyey min alkhuluudi fii jannatih jannadiisa in naga lagu waariyo iyo wanajaati min niqmatih iyo in cadaabkiisa laga amabax oo laga baxo oo laga koro maa cadumat bihi nicmatuhu bimaa buu ilaahay lagu abaalmari maada sidii bacda nusakha ay qabto maa bimacnaa bimaa oo kale bimaa buu ilaahay ku abaalmariyey cadumat bihi nicmatu nicmadiisa ay ku weynaatay oo janno in lagu geliyo naarna lagaa bixiyo ah jalla hanaa'uhu ilaahay ammaantiisaa badan wa aclamahum ilaahay wuxuu ogeysiiyey dadkii maa awjaba wuxuu waajibiyey calaa ahli macsiyatihi kuwa ka soo horjeedo wuxuu ku waajibiyey ou ilaahayna baray ninkii icaasiyo intaasoo u leeyaho ciqaab ah ayaa ilaahay meelo badan ku yidhi oo min khilaafi maa awjaba liahli taacatihi kaasoo haddana khilaafsan wuxuu ilaahay u waajibiyey liahli taacatihi dadka ilaahay ateeca intuu u waajibiy oo jannadii ah afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun wax islama ah ilaahay waxau noo sheegay dadkii xumay wuxuu ku handaday ou ku bixin doono kaasoo khilaafsan dadka asiga adeecsan intay ka heli doonaan oo jannadii ah ayb eh, intaan yar waan siga darayna wawacadahum ilaahay wuxuu dadkii ku waaniyey bilإخbaari inuu ka waramo can man kaana qablahum ilaahay umamtii hore wixii ayaga iyo ambiyahoodii dhex maray you noo sheegay asagoo ula jeeda inaan ku waansano aan ku wacdi qaadano oo miman umamtaasoo miman ka mid eh kaana akara minhum ayaga ka badnaay amwaalan wa wlaadan caruur iyo xoolaba naga badnaay oo wa atwala acmaaran cumriyaalla naga dheeraay oo kun sano iyo ay ka badan ay nool yihiin iyo wa axmada aahaaran waxay ka tageenna ay naga fiican yihiin aahaartii dhulka ay ku reebeen aathaar waxaa la yidhahdaa umamtii hore o dhammaatay wixii ka haray dhismihii iyo wixii haddii la fiiriyo wax badan ay ka tageen wamaa wamaa balaguu micsaara maa aataynaahum ayib faistamtacuu bikhalaaqihim qoladaas nasiibyaalkoodii iyo dheeftoodii ku raaxaysteen fii xayaati dunyaahum adduunyadii markii noolaayeen yaa ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey ku raaxaysteen faadaaqahum ilaahay wuxuu dhadhansiiyey cinda nusuuli qadaa'ihi qadihiisa markuu soo daray agteedine manaayaahum geeriyaashooda duuna aamaalihim ayagoon meeshay rabaan gaarina ilaahay dilay yani nin kastoo dhimanayo asoo meel ay niyad usii saaran tahay unbuu dhimanaya dadka hadda waa kaas nin dhahaya male aniga hamigeyga intaay ku agtahay bis waa dhammaatay khalaas geeri unbaan sugaya dhe nin ninka sagaashan sana hadduu jiro wax unbuu sii aminay geeridii baa imaanayso ayib wanazalat bihim waxaa ku degtay cuquubatuhu ilaahay cuquubadiisa dadkaas ku dhacday cinda qadaai aajaalihim ajeeshoodu markay dhammaatay waxaa saas loo yeelay liyactabiruu inay cibro qaataan dadkii mu'miniinta ahay fii urufi اlawaani zamaaniyaalka imaan doono in lagu waana qaato fajacalnaaha nakana lima bayna yadayha wamaa khalfaha wamawcidaة lilmuttaqiin iyo wayatafahamuu inay fahmaanoo bijaliyati tibyaani caddayntan ugu waadixsan inay fahmaan awgeed yaa umantii hore noogala hadlay iyo wayatanabahuu inay baraarugaan qabla rayni اlgafla ilowga intuu qalbiga kaa qabsanin mar haddii qalbiga uu kaa madoobaado ee barweeyaane intuusan qalbiga kaa madoobaanin horteed inaad baraarugtid wayacmalu inay camal falaan qabla inqitaaci lmuddati aajaashaadii intayna dhammaanin inaad camal samaysatid xiina waqti ka hor camal aad samaysatid laa yuctibu mudnimun nin dembi galay cudurdaarkiisa aan la aqbalaynin walaa tu'khadu fidyatu laaluush iyo xoolo bixinna aan lagaga aqbalaynin watajidu kullu nafsin yacni waqabla an taquula kullu nafsin saasaa laga jeedaa oo watajidu tajiduda aayadii waaa wa yowma yowma maxay ahayd yowma tajidu yowma tajidu kullu nafsin maa camilat saasay ahayd laakiin musanifka cibaaro ahaan buu ka dhigtay laakiin muxaqiqa wuxuu ku cadeeyey tajidu inay aayad tahay marka iyo wa tajidu macnaha waqabla an tajida kulu nafsin maa camilat min khayrin naf kasta intay khayr camal fashay intayna helin muxdaran waa lasoo agdhigaa camalkaad samaysatay waa lagu soo agdhigaa wamaa camilat la wayawma tajidu kulu nafsin naf kasta ay helayso maa camilat waxay camal fashay min khayrin muxdaran camal kastoo ay samayso khayr in lasoo agdhigo ay helaysaa wamaa camilat min suu-in camal kastoo xunne tawadu nafti waxay jeceshahay low ana baynahaa wa baynahu low ana baynahaa naftii iyo wa baynahu bayna dalika alcamal الsayi waxay nafti jeceshahay amadan baciidan inay aada u kala fognaato saas intayna kugu dhicin niyahu wax maqal ee wax kaydayso ee wax qabso weeyaan haddii kale hadhow mar ayna laa tanfacu nadam waxba kuu tari mayso inaad tiraa haddaad wax aad tari kartaa wabilahi taala tawfiiq yaqulu الإimam الshaafiعي raximah اllahu taعaalى fakul ma أnzla fi kitaabihi jala hanaaؤuhu raxmaة waxujaة calimahu man calimah wajahilahu man jahilah laa yaclamu man jahilahu walaa yajhalu man علمه waxaan ku soo dhex jirnay musanifka darsi sheegay maxamed alayhi salaatu wasalaam ilaahi markuu doonay inuu soo saaro asbaabtii ka horreysoo markaa risaaladii nebi maxamed ka horreysay siday ummadda ay ahayd markuu noo soo cadeey ba haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed lisaankiisa wuxuu noogu sheegay qur-aankii ha noqdo wixii eh, ilaahay noo soo dejiyey wixii rasuusha a noo sheegay umamtii horo wixii qabsa jiray markay ilaahay caasiyaan yaa noola soo sheegay marka meeshaan wuxuu ka hadlay haddane maadaama nebi moxamed laga soo hadlay alkitaabu اlmunazalu calayh kitaabkii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam lagu soo dejiyey kitaabkaas ilaahay wanaagga uu leeyahay iyo qiimaha uu dadka muslimiinta agteeda uu ka leeyahay ba haddana musanifka uu noo sharxaya marka musanifku wuxuu leeyahy fakulu maa anzala ilaahay wuxuu soo dejiyey dhammaantood fii kitaabihi uu ku soo dejiyey jalla hanaa'uhu ammaantiisa ilaahay ha weynaato way weyn tahay jala sanaaؤuhu jumla muctarida waay tabaaraka watacaala iyo sala اllahu عalayh wasalam iyo caza wajala iyo waa ammaan ninka u habboon tahay ilaahay magaciisa haddaad sheegtid inaad allahu jala jalaaluhu jala hanaaؤuhu jala dikruhu tabaaraka watacaala inaad wax ku dartid baa habboon liannahu waxa weeyaan ismi mujarad ah inaad ilaahay u sheegtid waa laga fiican yahay marka musanifka undur fii kulli shay magaca ilaahay markuu yimaado fakulu maa anzala fii kitaabihi damiirkaas waxay u noqonaysaa ila اllahi tabaaraka watacaala marka jalla hanaauhu ammaantiisaa weyne raxmatun weeyaan khabarki fakulu maa anzala rabbuna fii kitaabihi raxmatun waay kitaabkaas ilaahay uu noo soo dejiyey khalaa'iqda buu naxariis u yahay oo waa maxay min naaxiyati طumaأniinati الnafsi alaa bidikri اllahi taطma'inu اlquluub min naaxiyati taطbiiqi axkaamihi amni iyo wanaag iyo xasilooni iyo cadaalad raxmada lagu sheegaa waa badan tahay ilaahay markuu isku soo tuuduubay wuxuu ihi ina hada اlqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankan miisadiisa waxay tahay shayga wanaagsan keli ma aha shaygay kastaba kan ugu wanaagsan oo ku tusinay ismu tafdiil lilatii hiya aqwamu midda ugu sii wanaag badan yaa aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala daa'iman ou dadka mu'miniinta tusinaya wa xujatuna waa tahay qur-aankii ilaahay uu kuu soo dejiyey inaad ku camal fashid xujo bay kugu tahay marka qur-aankii imaa xujatun laka oo markii sidii ilaahay ugu talagalay aada ugu soo baxdid aw calayka oo markii aad amarkii ilaahay khilaaftid labadaba waxa weeyaan xujo buu kugu yahay calimahu man calimahu arrintaas ayada ah ninkii ogaaday baa ogaaday baa layidhi musanifka saasuu leeyahay calimahu man calima wa jahilahu man jahila yacni qur'aankii ilaahay laa yazaalu walam yazal abada an yakuuna raxmata wa an yakuuna xujata calى jamiici اlcaalamiin calima bidalika min khalqihi man calima wajahilahu man jahila bimacnaa laa yata'aharu dalika bijahli اljaahili walaa bicilmi اlcaalim oo qur'aanka ilaahay marnaba isma bedelaya an yakuuna raxmata waxuja laa yaclamuhu man jahila inuu qur'aankii ilaahay raxmad iyo xujo u yahay ninkii jaahilka ee waxba kama ogaanayo waad arkaysaa dad baa waxaa weeyaan qur'aankaas loo soo dejiyo dad mu'miniin sheeganaya maca daalika qur'aankii ilaahayna waa waadi ayagana waa waadi kale marka dadkaas waxaa weeyaan ayaga un baa jahliga indhaha isa saaree laa yazaalu kitaabu اllahi mubayinan lana aلطariiqa alaqwam daa'ima haakada walaa yajhalu mana ka jaahil noqdo man calima arrintaas ninkii ogna jaahilka ma aha yacni imaamu shaafici saan hore usoo usoo sheegnay miisatuhu waxaa weeye yamliku lusluub macno keligeed ahaa laba alfaad lagugu sheegay hadda calimahu man calima waxay la mic tahay laa yajhalu man calima laakiin ninka markuu eh, awood uu leeyahay fasaaxa iyo bayaan alqalamu binafsihi yasiil asaa iska soconay adiga haddaad intaad warqad qaadatid meel aada la fadhiisatid hal sadar maanta saad ku dhammaystirtid baa waktiga kuugu tegay markaasaa sadarkii maanta dhan aada qoraysaa hadhow markii la fiiri toban iyo shan ceeb baa ka soo baxaysa baynamaa a'immadan waxaa laga yaabaa qalimka uguu saaraya safxada laa yarfacuhu abadan tafkiir uma baahna lianna alculuum kulluhaa fii dihni واللغة التي يكتب بها إنما هي لغته التي تعلم من أمه ومن qaبيلته marka waxa weeyaan uma baahna inuu isku dhibo وبالتالي waxaad arkaysaa cibaarooyin badan oo haddii layska gooyo xataa ay macno ka dhibaynin laakiin min min أجli rawcatiha وma فيha min بلاغة وفaصاحة yaa musanifka loo sheegay marka kitaabkan waxaad ka baranaysaabo اللغة العربية الفصحى الراaqية adig u saraysaa luغada imaam الشhaafiعي xaqiiqda marka loo marka wuxuu leeyay والnaasu في العilmi طبقاaت marka ilaahay kitaabkiisa waa sidaas markaasuu u leey dadkii waxay u qeybsamaan dadkii muslimiinta ahay oo muؤminiinta ahay في العilmi طبقاaت cilmigii dadka o dhan kuma wada sinno waa kala sareeya markaasaa lyidhi mowqicuhum min العilmi cilmiga dad kastaba intay ka joogaan biqadri darajaatihim fi lcilmi bihi dadka mawqicuhum min alcilmi cid kastaba cilmiga meesha ay ka joogto ay ula eg tahay waxaa lagu ogaan karaa biqadri darajaatihim darajadooda intay la eg tahay fi lcilmi bihi bikitaab illaahi nin kastaba intuu ilaahay kitaabkiisa cilmigeeda uu ku dheeryahay u kaa cilmi badan yahay marka nin kastaba cilmiga wuxuu ka qaatay qayb waxaana loo kala dheer dheeryahay lagu kala fadli badan yahay nin kastaba intuu ilaahay kitaabkiisa ka yaqaano ka aqoon badan yahay buu kaa darajo sarreeya sidaas baa marka dadkii ay u kala baxaan kan muqadimo weeyaan ayib marka saas arrinta haddayba tahay waxa weeyaan qabiil baan lagu kala tagsaneen maal baan lagu kala tagsaneen wax kale baan lagu kala dheeraa karin laakiin waxa xaqa oo dadka ay ku kala fadilan yihiin waa ilaahay taqwadiisa taqwada ilaahayna waxay ku timaadaa cilmigii ilaahay oo la barto marka saasba hadday tahay fa xuqa calaa alabati اlcilm waxaa haboon buu leeyahay fa xuqa waxaa habboon calaa alabati اlcilmi waxaa ku xaq oo ku waajibay buluuqu gaayati juhdihim awooddeeda awooddooda intay la eg tahay inta ugu dhammaystiran inay bixiyaan buluuqu gaayati juhdihim awoodooda intay la eg tahay inay bixiyaana waajib ku ah fi listigtaari min cilmihi ilaahay kitaabkiisa in cilmigiisa laga badsado nin kastaba intuu awooddiisa heli kara ha ku bixiyo yacni ma dhehaysid anig kitaabkii ilaahay waa bartay waan iska xeray meel kusoo xerime ma wuxuu ku leeyahay kulamaa qara'ta kitaab allahi wa sunnata rasuulihi yatabayanu laka maa lam takun taclamu min qabl marka marnaba waxaa weeyaan laa taqطac silataka bikitaab اllahi tacaala sidaasaa lagu leeyahay fi listigtaari min cilmihi a marka dalabadii cilmiga ahayd taasaa ku waajibe wالsabru inay ku adkaystaana haddana waajibe calىa kuli caaridin mid kasta oo arrintaas ka reebaya inay ku sabraanaa waajib ku ah duuna alabihi cilmiga inay dalbaan waxay ka hor istaagan caarid waxaa la ihahdaa haddaad ina jidkaan ka baxda aad doonaysa albaabkaas hadduu qof gacantiisa kuu dhigo waxaa leeyahay fulaanun carada fulaana waa ka hor istaagay marka wuxuu ku leeyahay wax allaale wixii inaad cilmi dalabta kaa hor istaagaayo inaad ku sabartood ka gudubtidaa kugu habboon marka wasabru in lagu adkaystaa alabatulcilmi ku habboon inay ku adkaystaan calaa kulli caaridin midkii ka hor istaagaya kulligiis duuna alabihi cilmigii ilaahay kitaabkiisa kusoo soo dejiyey sunnada nebiga wax allaala wixii inaad barata kaa hor istaagaya inaad ka gudubtaa waajib sidaasaa loo jeeda caruuraan masruufa iyo aniga fahmadayda waa yar tahay iyo aniga waa yeel baanahay iyo waxaasoo dhan cinda allaahi tacaala cudurka ma ah maadaama adiga nin caqli oo wax fahma aad tahay reerkaadaba saad ku maamulanaysa waa taqaanaahe waajibka ku saaran saad ugu soo bixileed ay ku taalla marka yani arrin la fududaysan karo ma aha arrintaas ayada marka cilmigii juhdigaas markaad ku bixisid haddana waxaa waajibe waa ikhlaasu niyati lilaahi ina cilmigaas ilaahay aad ula jeedid ee aysan kaa ahayn fulaana cilmi badan kanaysaan tahay ayna kaa ahayn oo cilmigan inamaa tatacalamuhu litataqaraba ilى اllah walitarfaca اljahla can nafsika walitucalima اlmuslimiina man kana bxaajaةi ilaa maa anta ilaa maa anta tacrifuhu marka cilmigii waxay u baahan tahay markii la keena ilaalmadiisa haddana waa waajib gooni aw marka waikhlaasu niyati lilahi ilaahay in loo gaar yeelo cilmigaas in wa ikhlaasu niyati lilaahi ilaahay niyadeeda ina khaalis looga dhigo fi istidraaki cilmihi ilaahay cilmigiisaas saad ku gaartid waa inaad niyad ilaahay u khaasiyeysid ayib nasan aad ku ogaatid nas waxaa weeyaan aayadda iyo xadiidkii lafdigoodii nas baa la yidhaahdaa hadda fiiri wa aqiimu salaata haddii la yidhaahdo nasu اlaayati almru biiqaamati الsalaa weeyaan marka kaas nas baa la yidhahda kayfa nuؤaddii hadihi الsalaaة alatii umirnaa biha taas istinbaad iyo raadin kale waayo marka naska waxaa weeyaan waxa macnihiisa uu ku tusinay siduu yahay oo ood u fahamtid waa naski wa aayaddii qur'aankeedi xadiidkii wastinbaaطanna waxa weeyaan wixii ayaga laga soo qaadanaya almru yadul calى اlwujuub wاlcaamu yukhasas wاlmuطlaq yuqayad ilaa gayri dalika waxay u baahan tahay dadaal gooniya istinbaad wa si noo imaada waxaa kaloo faxuqa calىa طalabati اlcilmi waxaa waajibku haddane alragbaةu ilى اllahi ilaahay inaad aada طalabtid fi اlcawni calayhi inuu cilmigan kugu kaalmeeyo inaad mar kastaba ilaahay weydiisatid oo tiraa allaahuma faqihna bidiinika waxaa weeyaan cilmiyaan baranaa kama ah keligeed waxaan rabaa ilaahu ifahamsii sida toosanna igu hagaaji inaad tidhaahda fainahu laa yudraku khayrun khayr lama gaaro ilaa bicawnihi ilaah inuu kuu kaalmeeyo mooye anigaa fahmadaydi wax ku gaaray ibliisaa ku dhumay ana haddaadba tiraahdo waa kuu dhammaatay laakiin mar kastaba waxaa kuu habboon an tatadallala lilaah addoon faqiir ahaa tahay caqliga dhan ilaahay baa ku siiyey noloshaada dhan asaa ku abuurtay marka weligaaba laa taktar binafsika laakin ijcal cabda mustadila kulamaa badalta juhdaka fi اlاstidlaali ilayhi kulama اnfataxat laka alabwaab saasaa loo jeeda ayib musanifku waxau leeyahay faina man adraka ninkii gaaro cilma axkaami illaahi ilaahay axkaamtiisa cilmigiisa ninkii oo gaaro fii kitaabihi oo oo axkaamta ilaahay kitaabkiisa ku sugan nasan ninkii ku gaaro waa naskii aan soo sheegay iyo wastidlaalan in la daliishto oo wawafaqahu llahu ilaahay oo waafaqiyo lilqowli waalcamali in la in lilqowli ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga siday yidhaahdeen inaad hadalkoodii aada sidaas ku hadashid ninka ilaahay waafajiyo iyo walcamali bimaa calima minhu cilmigaas ilaahay uu u furay inuu ku camal falo ninkuu ilaahay waafajiyo faaza bilfadiilati ninkaasoo dhammaa fadiilada isagaa qaatay fii diinihi wa dunyaahu adduunyadii qanaaca iyo barako iyo xalaal uu ku noolaanayo qiyaamadina waxa weeyaan jannatu rabbi اlcaalamiina waridwaanu min allahi akbar waru'yatu rabbi اlcaalamiin wanaaga baad sii gaaraysa marka ninkii ilaahay cilmigiisa intuu baro cilmigaas markaad baratid waa qawle haddana camalkii aas ku daro ninkaas fadiiloo dhan mu asigaaba la wax fadiilo oo ka tegi male fii diinin wa dunya wixii dhamay waa dha asaa qaataa leedi waاntafat canhu riyab shakiyaalna waa ka dhammaatay intafat bimanaa way ka aanfowdo way ka reebtoonaatay canhu can dalika الshaks الriyab yani jamcu raybin riyab shakiba wax agtiisa imaamaayo wixii masaa-isha dhan waa u kala cad yihiin laakiin ninka jaahil markuu yahay maanta dhan waxa waaye wax xalaal iyo wax xaaraam kalama yaqaano wax dhibaay iyo wax anfacaay kama yaqaana fulaana ilaystay fulaana inta iga sameey saanaan sameey waxa weeyaan shaki iyo khawf buu maanta dhan ku jiraya laakiin ninka ilaahay hadduu cilmigiisa barto wuxuu ogaanayaa ana maa yusiibuhu lam yakun liyukhطi'ah wamaa asaabahu lam yakun liyukhطi'ahu wamaa akhطa'ahu lam yakun liyusiibah ayb wanawarat fii qalbihi qalbigiisana waxaa iftiinto alxikmatu xikmadiiyaa qalbigii ka iftiinto alfahmu bikitaab illaahi ah wastawjaba fi اddiini diintana wuxuu waajibsadaa mawdica alimaama yacni yakuunu min a'imati اddiin hadduu cilmigii barto ouna ku camal falo kuwa ilaahay uu yidhi wajacalnaa minhum a'imata yahduuna biamrina lamaa sabaruu waxaa la yidhaahdaa laa tunaalu اlimaamatu fi اddiini ilaa bisabrin wa fiqhin fi اddiin marka imaamo haddaad rabtid horta waa inaad sabarka lamaa sabaruu a ilaahay u yidhi marka cilmigina waxaa weeyaan waaba wixii imaam lagu noqon lahaa marka khayr oo dhan wuxuu ku soo goobmay inaad ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa iyo aqwaalkii ahlulcilmi ayagaas ay ka fahmeen aad fahamtid taasaa khayrka oo dhan uu kugu jira musanif kafiir marka min baabi aladabi maca allahi tacaala duco dheer buu ku akhriyay fanas'alu allaha markan waxaan weydiisanaynaa buu ku leeyahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa almubtadi'a lanaa noo bilaabay binicamihi nicamkiisa nagu bilaabay qabla istixqaaqihaa intaanan annaga mudanin waxa weyaan nicmada ilaahay uu ku nicmay waxaad adiga shaqaysatay ma ah bal adiga fiiri markii lagu abuuray abuurinta lagu abuuray wax kaaga horeeyaad samaysa maa jirto abuurinta ilaahay u ku abuuray fii batni ummika oo wax kugu siiyey ow caqli kuu sameeyey islaamka uu kuugu hanuuniyey ow adduunyadii wax kaa siiyey caafimaad ku sii intaas ma shaqaysanin ilaahay baa kugu bilaabay qabla an tastaxiqa hada kulah marka fanas'al اllaha lana almubtadi'a lana eh, binicamihi qabla istixqaaqiha haddana almudiimi almudiimaha fanas'al اllaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa eh, almubtadi'a lana binicamihi qabla istixqaaqiha almudiimaha allihii almudiimaha nicmada noo daa'imiyey calaynaa korkayno maca taqsiirinaa annagoo ka gaabinay fi lityaani inaan la imaano calaa maa awjaba bihi ilaahay wuxuu nagu waajibiyey oo min shukrii ilaahay inaan ku shukrinaa bihaa bitilka nicma fiiri nicmada markii lagu siinay adoon mudanin baa lagu siiyey haddana ilaahay daa'im buu kaaga dhigay adoon shukrigii la rabeen aan ka soo baxayn fi taqsiiri maca taqsiirinaa fi lityaani annagoo ka gaabino wixii nagu waajibay caqli baad yeeshatay nicmadii ilaahay inaad ku shukrisid adigoo aan ka soo bixin baa haddana ilaahay daa'im kaaga dhigay oo lama dhihin war ninkaan nicmadii ilaahay sidii ugu habboon kama soo bixin aan ka goosan walidaalika dhow bani aadamka sidan u tacaamulno ilaahay u noola tacaamulu lahay walilaahi mahalu laclaa wax u dhow ma ahee wax haysta lama arkin walidaalika qoraysh waxaa qul low antum تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق haddii loo dhiibi lahaa dhidhaha arsaaqdan cibaadka ee adinka qaybiya waxay dhaheen kuwa annagayba naga badnayn hadhowti fakri nagu dhacayaan ka cabsayna intaa inoo taaro ilaahay fadligiisa ninkii asiga ku gaaloobo ninkii asiga adeeca kulligeed ilaahay nicmada waa wada gaarsiinaya laakiin waa lagugu xis ayb waa iska sii daba socotaa فنسأل الله المبtدئ nagu bilaabay الjاaعلna في khayri أmة umatan uu khayr ummadda أkriجat للناas dadka loo soo bixiyey adiga ilaahay hadduu dadka ha dhigay adiga ma iska yeeshe inaad ummatu محamed aad mid ahaatid mase fadli ilaahay uu kuu doortay an takuuna min ummati محamed waa nicmo gooni ah adigoo ilaahay uu nicmadii dadkii kale u nicmay lahayd oo kuu nicmeey iyo adiga maadaama fardun min afraadi ummati muxamed aad tahay nicmo kala gooni baa lagugu leeyahay oo nicmadaasoo maxay tahay liannahu adiga ma dooranin ilaahay baa kuu dooray an takuuna min ummati muxamed shukri gooni ay u baahan tahay ayib marka mafcuulkii aaway fanas'alu اllaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa almubtadia kulli almubtadia sifo waayo almudiimaha صifo kale aljaacilana صifo kale mafcuulka an yarzuqana fanas'al اllaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yarzuqanaa inuu nagu arzuqo fahman fii kitaabih ilaahay inuu nagu arzuqo kitaabkiisa inaan fahamno yaan weydiisanaynaa uma sunati nabiyihi maxaa yeelay sunada nebiga waxaa weeyaan sharxun likitaab اllahi tacaala ina sunada ilaahay ouna fahamsiiye iyo kitaabkiisaan ilah weydiisanayna qawla wacamalan in lagu hadlo in lagu camal falo waawgaas meesha ku qoran waa qawlanta ani waa ilaga wanaagsan tahay waxaan u malaynaa inay tahay khata madbaci ee ay tahay an yarzuqanaa fahman fi kitaabihi uma sunati nabiyi qawla wa ficla wa qawlan haddii la yidhaahdo waxay u baahan tahay taqdiir kale in la keeno marka wa an yuwafiqanaa qawla wacamalan waad iska dhihi kartaa laakiin waxaa la yidhaahdaa maadaama yumkinu الاktifaaء bالsiyaaqi duna taqdiiri أwlى min taqdiiri maxduuf qoladii nuxaadka isay dhihi jirtay waad ogta marka an yarzuqanaa fahma fi kitaabihi ثuma sunati nabiyi qawla wa ficla ayib yuؤdii bihi cana xaqah qawla wacamala fahmi oo qowl iyo camal ku dhisaysan fahmigoo yuؤdii ilaahay ou nooga gudaayo bihi bilfahmi canna annaga xaqahu xaqii uu nagu lahay ilaahow waxaadna siisaa faham oon kitaabkaada iyo sunnada aan fahamno fahamkaasood jid oo noogu noqdo xaqiid nagu lahayd inaan gudno oo waa maxay adiga addoon marka tahay wax allaale wixii ilaahay uu kaa rabay ma ka wada bixi kartide karaankaadoo daaqada bani aadamka intay la-eg tahay haddaad ka soo baxda ilahay waa kuu dhaafaa inta kale maxaa qaacidada laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha marka ilaah wuxuu leeyahay fahmi waxaad nagu arsuqdaa fahmigooy yu-addii bihi canaa annaga naga gudaya xaqahu xaqeed nagu lehe oo aan ka fahamna kitaabka ilaahay iyo sunada nabiga alayh الsalaatu salaam wayuujibu lana wayuujibu lanaa noo waajibanayo naafilata maziidihi ilaahay ziyaada hor le dheeraadkeed naafila waxaa leeya ziyaada marka waajibkii ilaahay marku aan aan gudanno waxaan jecelnahay inas ilaahay kaa sabab nooga dhigo inuu fadli dheeraad noogu daro maxaa yeelay haddii ilaahay wax intu ku amro aad ka soo baxdid intaas in lagaa abaalmariy kelima ahaanaysa ilaahay baa wax barakadan kugu daray marka waxaa weeyaan maziid min allahi tacaala baad helaysa qaala shaaficiyu wuxuu yihi hadda waxaa weeyaan maadaama mualifka uba shaafici yahay qaala shaafici waxaa dhahay tilmiidkiisa rabiic ibnu sulaymaan ah yaa wuxuu leeyahay maadaama alimaamu shaafici yumli warabiic yaktub markaasaa waxaa leeyahay qaala shaafici wuxuu yihi falaysat ma aha tanzilu biaxadin axad inay ku degta ma aha axadkoo min ahli diin illaahi ilaahay diintiisa ahalkiisa kamida ummatu moxamed ah naazilatun naazila wax ku soo dega oos u baahno xugum ah naazila waxaa la yidhahdaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala falaysa tanzilu biaxadi min ahli diin illahi naazilat ila wafii kitaabi اllahi tacaala adaliilu calى sabiili اlhudaa fiiha falaysad ma aha tanzilu biaxadin axad inay kusoo soo degayso min ahli diin illaahi naasilatun mid kusoo degto naazila waxaa la yidhahdaa mas'alaa kula soo gudboonaad mas'ale sharci ah markay ku qabsato naazila la yidhaahda marka xugum sharci a baa kugu yimiday marka maxaad ka samaynaysaa marka wuxuu leeyahay nin ay ku timaado ma jiro oo ummatu muxamed ah mas'alo sharci ah ay ku timaado ilaa wa fii kitaab illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa waxaa laga helayaa addaliilu mas'aladaas wax tusinayo calaa sabiili اlhudaa fiiha markaan ka fiirino hanuun guud ma aha ina xugum kasta ilaahay kitaabkiisa aayadiis laga helaa ma aha laakiin waxaa imaa inaad xugumkii aayadda ka heshid iyo sunnadii nebiga ama qawaaciddii caamka ahayd oo masaalixdii mujtamaca xifaadkii ayadoo qawaaciddii islaamka loo fiirinayo qur-aanka qawaaciduu nagu hanuuniyey aada ka helaysaa hadday aayad nas oo sariix aadan helin guud ahaan isku laablaab waxaad ka helaysaa meesha ugu habboonaad u raaci karta taasna waa maxay ninkii ilaahay kitaabkiisa wax ka fahmay wa waxaa ku imaan doonta musanifka aayaadka qaarkeed wuxuu ka soo dhex saaraa markaad aragtid yaa dareemaysaa annaasu fii cilmi kitaab illaahi darajaad inay yihiin markaasaad dareemaysa marka aayaadkan waan iska dulmaraynaa musanif wuxuu ula jeedaa aayaadkan uu sheegi doona oo adiga aada baad u taqaaniin qur-aanka in ay ilaahay hadaf u soo dejiba ay tahay inuu dadka muslimiinta ee jidka wanaagsan tusiyo undur hadirtaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala kitaabu anzalnaahu ilayk huwa kitaabkii kitaabun weeyaan anzalnaahu ilayka aan kuu soo dejinnay litukrija annaasa dadka inaad ka bixisa min adulumaati mugdiyaasha ila nuur aada u bixisa biidni rabbihim aada ugu saartid rabbiga idinkiisa ilaa siraati alcasiizi allihii casiiziga jidkiisa alxamiidi almaxmuudi lama hadin marka waxaa weeyaan maadaama kitaabka waxaa loo soo dejiyey mugdiga in looga baxa ay tahay waxaad dareemaysaa dhibaato kastoo kula soo gudboonaato fii xukmi kitaabi illaahi inaad ilaahay kitaabkiisa ka helaysid sidaa laguu sheegaya ayib qaala tacaalaa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh walacallahum yatafakkaruun waanzalnaa waxaan kuu soo dejinnay ilayka nebi moxamedow adiga addikra qur-aanka magacyaashiisa alqur'aan addikr alfurqaan qur-aanka magacyaashiisa ay ka mid tahay addikri qur-aankii aan kuu soo dejinay waxaan kugu dejinay adiga litubayana linnaasi dadka inaad u caddaysid maa nuzila ilayhim qur'aanka inaad dadka u fasirtid marka qur-aankii waxaan dareemaynaa wax kasto oo dhibaato diin a nagala soo qaado inaan qur-aankiina ama sunada nebiga calayh الsalatu salaam oo ayada fasiraysa inaan ka helayno walacallahum yatafakaruun macnaha waxaa loo jeedaa saasba hadday tahay yanbagii an yabduluu qusaara juhdihim fi الtafkiiri fi kitaabi اllahi wa sunati rasuulih liannahum yajiduuna daalatahum wamaa yuriiduunahu saasaa lagala jeeda وqاaلa تaعaaلى ونزلnaa عalayka الkitاaba تبyاana لkuli شhay ونزلnaa عalayka الkitaaba nebi mxamedow kitaabkaan kugu soo dejino waxaana kugu dejinay waxaa weeyaan tibyaanan caddayn likuli shay aan caddaynayno iyo wahudan inuu yahay qur'aankii kariimka ahay tibyaanan taasay ku cadfan tahay iyo waraxmatan naxariis inuu yahay iyo wabashraa lilmuminiina lilmuslimiina dadka muslimiinta inuu bishaaro u yahay bishaaro waxaa weeyaan jannadii buu kugu bishaaraynahay yubashiruhum biraxmati minhu waridwaanin jannaatin lahum fiiha naciimu muqiim wa qaala tacaala ilaahi wuxuu ihi wakadalika awxaynaa sidaasaan ku waxyoona ilayka adiga muxamedow ruuxan aan kuu waxyoono min amrina ruuxaas waa qur-aankii hadda lagala jeeda liannahu waxaa weeyaan bimathaabati linnafs qur-aanka qiimaha uu leeyahay xataa ruuxdaadan macno ay leedahay malaha asaa ka fiican maa kunta ma ogeyn maa kunta ma aadan ahayn tadri kii yaqaano oo og malkitaabu kitaab intaan laguu soo dejinin wuxuu yahay ma aadan ogeyn wala aliimaanu iimaan wuxuu yahay nama ogeen oo kitaabkaas la rumeey walaakin jacalnaahu kitaabkii waxaan ka yeelnay nuuran kitaabkii ilaahay waaba nuur laakiin nuur ninka u yahay waa meen ninkii doonaya an yastadia bi nuur ninkaasuu nuur u yahay nahdii bihi ilaahay wuxuu leeyahay nahdii bihi nuurkaas waxaan ku hanuuninaa man nashaau ninkaan doono min cibaadina addoomankeenna ka mid ah ninkii addoomnimadii dhabta ee ah laga helo ninkaasaa nuurka loo fura wa inaka adiga nebi muxamedow latahdii waad hanuunisaa oo ilaa siraati mustaqiim jidkii toosna marka fiiri hidaayada alatii tudaafu ila allahi gayru lhidaayati alatii tudaafu ila اnabiy sala allahu alayh wasalam hidaayada ilaahay markuu leey ilaahay baa u hanuuniyo hidaayat tawfiiq weeyaan oo hanuunka ilaahaba kugu abuuray nebi mxamedaa wax xanuuniyey marka lagu leeynahay wixii buu tusiyaa bimacna adalaala walirshaad wey nebi moxamed waa ku tusina mooye hanuunka qalbigaada ma dilin karo waaba ilaahay baa yidhi afa anta tukrihu الnaasa xataa yakunuu mu'miniin awooddaada maba aha taas laakiin ilaahay hadduu doono walow shaaa allahu la aamana aywa aywa marka yacni ilaahay haddii uu doono dadka dhan inuu hanuuniyo waa hanuuni lahay laakiin ninkii hanuunka muti buu ilaahay hanuunina ninkii kalena waa loo diiday nebi moxamed laakiin wadiifatuhu an yuballiga maa umira bihi wa an yubayina dalika bas intaas waaye maa calayka ila albalaaq fainamaa calayka albalaaqu اlmubiin saasaa ilaahay u ayib baabu kayfa albayaanu hadda kitaabka noo bilaabanaa marka intii hore o dhan waxaa weeyaan muqadima waxaa lagu soo ammaanay jaahiliyadu waxay tahay laguu soo sheegay horta biannahu laa yacrifu alislaama man laa yacrifu aljaahiliya waxaa lagu soo tilmaamay sidaas wa markaasaa nebi maxamed iyo waxaa ka ou yahay baa lagu soo cadday kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu cadday marka qiimahaas hadday leeyihiin inaan baranno manala habboono jawaabtii xaa weeyaan marka habkii u baran lahayn jidadkeedii wax kaaga sheegaa saasuu musanifku leeyahay marka bayaan buu kaaga bilaabay waxaa jira oo hadda qawaacid usuuliyaan bilaabna waxaa jira waxaa la yidhahda mujmal iyo mubayan mujmalka waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan waa nas ama lafdi yaxtamilu amrayn laysa لأxadihimaa maزiyaة calى الآakخar ama waxaa weeyaan naskii baaba lafdigaa ku jira laa yufham macnaahu ama waxaa weeyaan waa macno caam ah oo waxa gaar ahaan loola jeeda aan la garanayn intaas oo dhan mujmal baa la yidhaahda wayuujibu lana noo waajibinayo naafilaةa maزidihi ilaahay ziyaada hor le dheeraadkeeda naafila waxaa leeda ziyaada marka waajibkii ilaahay markau aan aan gudanno waxaan jecelnahay inas ilaahay kaa sabab nooga dhigo inuu fadli dheeraad noogu daro maxaa yeelay haddii ilaahay wax intuu ku amro aad ka soo baxday intaas in lagaa abaalmariyo keli ma ahaanaysa ilaahay baa wax barakadan kugu daray marka waxaa weeyaan masiid min allahi tacaala baad helaysa qaala shaaficiyu wuxuu yidhi hadda waxaa weeyaan maadaama mualifka uba shaafici yahay qaala shaafici waxaa dhahay tilmiidkiisa rabiic ibnu sulaymaan ah yaa wuxuu leeyahay maadaama alimaamu shaafici yumli warabiic yaktub markaasaa waxaa leeyahay qaala shaafici wuxuu yidhi falaysat ma aha tanzilu biaxadin axad inay ku soo degta ma aha axadkoo min ahli diin illaahi ilaahay diintiisa ahalkiisa kamida ummatu moxamed ah naazilatun naazila wax ku soo dega oos u baahnoo xugum ah naazila waxaa la yidhahdaa imaamu الshaafiعي raximah اllahu taعaalى falaysa tanzilu بأxadi min ahli diin اllahi naazilaة إلا وفي kitاaب اللahi تaعaaلى الدليل عalى سبيiل الهudى فيiha falaysad ma aha tanzilu biaxadin axad inay ku soo degayso min ahli diin illaahi naasilatun mid ku soo degto naasila waxaa la yidhahdaa mas'alaa kula soo gudboonaad mas'ale sharci ah markay ku qabsato naasila la yidhaahda marka xugum sharci ah baa kugu yimiday marka maxaad ka samaynaysaa marka wuxuu leeyahay nin ay ku timaado ma jiro oo ummatu muxamed ah mas'alo sharci ah ay ku timaado ilaa wa fii kitaab illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa waxaa laga helayaa addaliilu mas'aladaas wax tusinayo calaa sabiili اlhudaa fiiha markaan ka fiirino hanuun guud ma aha ina xugum kasta ilaahay kitaabkiisa aayadiis laga helaa ma aha laakiin waxaa imaa inaad xugumkii aayadda ka heshid iyo sunnada nebiga ama qawaaciddii caamka ahayd oo masaalixdii mujtamaca xifaadkii iyadoo qawaaciddii islaamka loo fiirinayo qur-aanka qawaaciduu lagu hanuuniyey aad ka helaysaa hadday aayad nas oo sariix aadan helin guud ahaan isku laablaab waxaad ka helaysaa meesha ugu habboonaad u raaci karta taasna waa maxay ninkii ilaahay kitaabkiisa wax ka fahmay wa waxaa ku imaan doonta musanifka aayaadka qaarkeed wuxuu ka soo dhex saaraa markaad aragti yaa dareemaysaa annaasu fii cilmi kitaab illaahi darajaad inay yihiin markaasaad dareemaysaa marka aayaadkan waan iska dulmaraynaa musanif wuxuu ula jeedaa aayaadkan uu sheegi doono adiga aad baad u taqaaniin qur-aanka in ay ilaahay hadaf u soo dejiba ay tahay inuu dadka muslimiinta jidka wanaagsan tusiyo undur haddirtaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala kitaab أnزlnaahu ilayk huwa kitaabki kitaab weeyaan anزlnaahu ilayka aan kuu soo dejinay litukrija الnaasa dadka inaad ka bixisa min الظulumaati mugdiyaasha ila nuur aad u bixisa biidni rabbihim aada ugu saartid rabbiga idinkiisa ilىa صiraaط الcaزiizi allihii caziizka jidkiisa alxamiidi almaxmuudi lama hadin marka waxaa weeyaan maadaama kitaabka waxaa loo soo dejiyey mugdiga in looga baxa ay tahay waxaad dareemaysaa dhibaato kastoo kula soo gudboonaato fii xukmi kitaab illaahi inaad ilaahay kitaabkiisa ka helaysidaa laguu sheegaya ayib qaala tacaalaa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh walacallahum yatafakkaruun waanzalnaa waxaan kuu soo dejinay ilayka nebi moxamedow adiga addikra qur-aanka magacyaashiisa alqur'aan addikr alfurqaan qur qur'aankii magacyaashiisa ay kamid tahay adikri qur-aankii aan kuu soo dejinay waxaan kugu dejinay adiga litubayina linnaasi dadka inaad u caddaysid maa nuzila ilayhim qur qur'aankii inaad dadka u fastirtid marka qur-aankii waxaan dareemaynaa wax kastoo oo dhibaato diin a naga soo qaabilo inaan qur qur'aankeena ama sunada nebiga alayh الsalatu salaam oo ayada fasiraysa inaan ka helayno walacallahum yatafakaruun macnaha waxaa loo jeedaa saasba hadday tahay ينبغي أن يبذلوا قصارى جهدهم في التفكير في كتاب الله وسنة رسوله لأنهم يجدون ضالتهم وما يريدونه ساسا لقل جيدا وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب نبي محمد الكتاب كان كوسو دجنا وحانا كوكو دجنا وحويان تبيانا عدين لكل شيء عدينينو iyo wahudan inuu yahay qur'aankii kariimka ahay tibyaanan taasay ku cadfan tahay iyo waraxmata naxariis inuu yahay iyo wabashraa lilmuminiina lilmuslimiina dadka muslimiinta inuu bishaaro u yahay bishaaro waxaa weeyaan jannadii buu kugu bishaaraynay yubashiruhum biraxmati minhu waridwaanin wajannaatin lahum fiiha naciimu muqiim wa qaala tacaala ilaahi wuxuu ihi wakadalika awxaynaa sidaasaan kuu waxyoono ilayka adiga muxamedow ruuxan aan kuu waxyoono min amrina ruuxaas waa qur-aankii hadda lagala jeeda liannahu waxaa weeyaan bimathaabati ruuxi linnafs qur-aanka qiimaha uu leeyahay xataa ruuxdaadan macno ay leedahay malaha laha saa ka fiican maa kunta ma ogeyn ba maa kunta ma aadan ahayn tadri kii yaqaano oo og malkitaabu kitaab intaan laguu soo dejinin wuxuu yahay maadan ogeyn wala aliimaanu iimaan wuxuu yahay nama ogeenoo kitaabkaas la rumeey walaakin jacalnaahu kitaabkii waxaan ka yeelnay nuuran kitaabkii ilaahay waaba nuur laakiin nuur ninkuu u yahay waa man ninkii doonaya an yastadii'a bi hada nuur ninkaasoo nuur u yahay nahdii bihi ilaahay wuxuu leeyahay nahdii bihi nuurkaas waxaan ku hanuuninaa man nashaau ninkaan doono min cibaadina addoommankeena ka mid ah ninkii addoomnimadii dhabta ee laga helo ninkaasaa nuurka loo furaa wa inaka adiga nebi moxamedow latahdii waad hanuunisaa oo ilaa siraatin mustaqiim jidki toosna marka fiiri hidaayada alatii tudaafu ila allaahi gayru lhidaayati alatii tudaafu ila الnabiy sala allahu alayه wasalam hidaayada ilaahay markuu le ilaahay baa wa hanuuniyo hidaayata tawfiiq weeyaan oo hanuunka ilaahaabu kugu abuuray nebi mxamedaa wax xanuuniye marka lagu leeynahay wixii buu tusiyaa bimacna adalaala walirshaad wey nebi maxamed waa ku tusina mooye hanuunka qalbigaada ma gelin karo waaba ilaahay baa yidhi afa anta tukrihu الnaasa xataa yakunuu mu'miniin awooddaada maba aha taas laakiin ilaahay hadduu doono walow shaaa allahu la aamana aywa aywa marka yacni ilaahay haddii uu doono dadkan dhan inuu hanuuniyo waa hanuuni lahay laakiin ninkii hanuunka muti buu ilaahay hanuunina ninkii kalena waa loo diiday nabi maxamed laakiin wadiifatuhu an yuballiga maa umira bihi wa an yubayina dalika bas intaas waaye maa calayka ila albalaaq fainamaa calayka albalaaqu lmubiin saasaa ilahay u ayib baabu kayfa albayaanu hadda u kitaabkii noo bilaabanaa marka intii hore dhan waxaa weeyaan muqadima waxaa lagu soo ammaanay jaahiliyadu waxay tahay laguu soo sheegay horta liannahu laa yacrifu alislaama man laa yacrifu aljaahiliya waxaa lagu soo tilmaamay sidaas wa markaasaa nebi maxamed iyo waxa ka ou yahay baa lagu soo cadday kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu cadday marka qiimaas hadday leeyihiin inaan baranno manala habboono jawaabtii xaa weeyaan marka habkii u baran lahayn jidadkeediin wax kaaga sheegaa saasuu musanifku leeyahy marka bayaan buu kaaga bilaabay waxaa jira oo hadda qawaacid usuuliyaan bilaabnay waxaa jira waxaa la yidhahda mujmal iyo mubayan mujmalka waxaa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan waa nas ama lafdi yaxtamilu amrayn laysa لأxadihimaa maزiyaة calى الآakخar ama waxaa weeyaan naskiibaaba lafdigaa ku jira laa yufham macnaahu ama waxaa weeyaan waa macno caam ah oo waxa gaar ahaan loola jeeda aan la garanayn intaas oo dhan mujmal baa la yidhaahdaa ayib hadda matalan lafdigoo qariibka waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu ihi khuliqa alinsaanu haluuca haluuc haddii hala raadiy layihahda macnihiisa way adagta marka wuxuu u baahnaaday mujmal weyn yaxtaaj ilaa bayaan ilaahay baa wuxuu yihi idaa masahu الsharu jazuucan waidaa masahu اlkhayru manuucan haluucanti macnihii aan gara weyna ilaahay noo cadeeyey marka tan dambo idaa masahu الsharu jazuucan waa bayaan limaa warada fii macnaa qowlihi tacaala haluucan ayib marka kaa hore mujmal baan leenahay naska la daba dhigayna bayaan weeyaan marka waxaa lagu leeyahay waxyaalaha bayaanka uu ku yimaado maxay tahay suwartiisa hadda ka qaacid ahaan waa noo imaan doonaa laakiin horta bayaan maxaa la yihahda undur qaala alimaamu الshaafiعي raximah اllah wاlbayaanu waxa wax caddeeya ama wax lagu caddeeyo ama wax lagu fasiro bayaan caddayn ismun weeyaan jaamicun kulminaayo limacaaniya macaaniyaal kulminaayo macaani badan macaanidoo mujtamicatin mujtamicati اlusuul asalyaalkeeda ay kulansan tahay mutashacibati اlfuruuc bayaan oo dhan waxaa kulminaya annahu tafsiiru lima اxtiija ilayhi a bayaan laysku yihahdo wax allaale wixii la fahmi waaye min muraadi illaahi tacaala wixii noo fasiro ama aayad kale ha noqoto ama xadiid nebiga ha noqoto ee bayaan baa la yidhaahdaa marka bayaanka min naaxiya haddaan ka fiirino kulligiis meeshaasaas kusoo wada kooban yahay laakiin haddana mutashacibat اlfuruuc weeyaanoo anwaac buu usii qaybsamaa anwaacdii hadda shan asaa musanifka noo sheegi doona marka ka degdegsan mayno maadaama uu noo imaanayo musanifku wuxuu leeyahy faaqalu maa fii tilka almacaani macaanidaas ayida ah, waxa ugu yar almujtamicati ee kulunsan almustashacibati kala tagsan waxa ugu yar oo lagu magacaabi karaa annahaa bayaanun inay tahay caddayn liman ay u tahay khuuطiba bihaa qur'aanka lagula bihaa bilaayaat ama iska dhe ama biاnusuus ama alusuul labada waa la dhihi karaa liman ay ay bayaan u tahay khuuطiba bihaa ee lagula hadlay luqadaas hadeed oo miman kamid a ah nazla اlqur'aanu bilisaanihi qur'aanka lisaankiisana kugu soo degay wax allaala wuxuu ku fahmayaa qur'aankii ama xadiidka uu ku fahmayo bayaan baa laysku yihahdaa marka waxaa kulminayo oo ugu yaroon bayaanku magacibi karnaa ninkiiba luqada carabiga yaqaano wixii macnihii ilaahay uu soo deji uu ku fahmayo bayaan baan ku magacaabayn fa aqalu maa fii tilka almacaani macaanidaas aan soo sheegnay waxa ugu yar almujtama almujtamacati ee kulunsan almutashacibati furuuc badanna kala leh annahaa macaanidii bayaanun caddayn bay u tahay liman bay u tahay khuudiba bihaa macaanidii lagula hadlay ayib ninkaasoo miman ka mid a eh haddana nazala alqur'aanu qur'aankii uu ku soo degay bilisaanihi mutaqaaribat اlistiwaa'i inay ag tahay isu dhow tahay cindahu ninka qur'aanka lagula hadlay qur'aanka bayaanyaalkiisoo dhan markaad isku soo dardartid biاnnisbati liman kaana lisaanuhu alluga alcarabiya annahu bayaan marka wax allaale wuxuubu ku fahmayabo ilaahay kitaabkii sunnadiisa binisbati lidalika arajul bayaan bay u tahay waa maxay luqadiisi wuxuu ka faa'iidaystay annahu fahima min khilaaliha maa nuzila calaa muxamedin sala allahu alayh wasalam wain kaana bacduhaa qaarkeed haba ahaado ashadda mid adag تأkiida bayaanin bayaankeeda aad mid ugu sii adag yahay تأkiidkaas waa jumla waa iska dheeraad waay wani waxaa laga jeedaa wain kaana bacduhaa macaanida qaarkeeda haba ahaado ashadda bayaanan min bacdi yani labadan shay ayagoo tafsiir isla ah yaa axaduhumaa awdaxu min alaakhar marka wain kaana bacduhaa macaanidii qaarkeeda haba ahaado ashadda midka adag ashadda bayaanin iska ta'kiidka waa iska dheeraad ashadda bayaanin caddaynteeda inay kasii adag tahay min bacdi bar kale wa mukhtalifatun way iskhilaafsan tahay cinda man yajhalu lisaan alcarab ninkaan luga carabiya aqoonin labadii ayagoo isla tafsiir oo wax u haystaa oo bayaan isla ah inay labadoodii laba macno iskhilaafsan ay yihiin marka wuxuu leeyahay ninkii luqada yaqaano usuusheeda sidai u fahamsan wax allaala wixiiba tafsiir lilmujmali ah oo dhan haba kala tagsaadaanay in tafsiirkiisna waa isla fahmaya laakiin ninkaan luqada aqoonin macno kastoo imaanaya macno jadiid uu haystaa saasuu ku leeyahay qaala shaaficiyu wuxuu yidhi fajimaacu maa amana abaana allahu ilaahay intuu caddeey waxaa kulminaya likhalqihi khalqigiisu u caddeey fajimaacu maa abaana allahu ilaahay intuu caddeey dhammaantood لkلqihi uu caday fii kitaabihi ugu caday oo mimaa tacabadahum bihi wuxuu adiga ku adoonsaday ah lima uu ku adoonsaday madaa tagay min xukmihi ilaahay xukumkiisa hormaray jala kanaa-u min wujuuhin buu ahaaday fajimaacu maa abaana allahu likalqihi ilaahay khalqigiisa intuu caday dhammaantood min wujuuhin waa kabarkiyaa sidaas yani wuxuu ku leeyahy musanifka caddeynyaalka ilaahay uu noo caddeeyey kitaabkiisa qaybyaalo waayo qaybta ugu horayso fa minhaa maa abaanahu ilaahay wuxuu caddeeyey baa ka mid eh likhalqii uu caddeeyey qur-aankii ama sunadii nebiga naskoodii ugu cadday aa ka mid eh waxaa kuwaas ka mid eh mithlu jumali faraa'idihi ilaahay wuxuu nagu farad yeelay qeybyaalkooda aaba ka mid eh waxay ka mid yihiin waxyaalaha ilaahay uu nagu farad yeelay oo waadixa ah oo la wada yaqaano maxaa ka mid eh jumali faraa'idihi fii anna calayhim salaatan fii anna calayhim korkooda inay tahay inuu ogaadeen salaatan ay tahay wa zakaatan ay tahay wa xajan ay tahay wa sawman waxay ka mid tahay qeybyaalka ilaahay inuu nagu farad yeelay oo noo caddeen wada ognahay maanta waxay ka mid tahay ashyaadaas maa yuclamu min addiini bidaruura laa yucdaru axadu bijahli inay salaad nagu waajib tahay inuu xaj nagu waajib yahay inuu salaad nagu waajib tahay nin kasta waa og yahay taas waxay ka mid tahay markaan waxyaalaha ilaahay inay farad tahay oo noo cadday ay ka mid tahay iyo nebiga lisaankiisa calayhi الsalaatu wasalaam yaعni markuu nebiga mucaad diray wuxuu yihi waxaad u sheegtaa ina allaha qad iftarada calayh markaas yihi aclimhum an an laa ilaaha ila اllah ana muxameda rasuul lahi markii la yihi shahaadadeynki aclim ana allaha qad iftarada calayhi hamsa salaatin fi اlyowm wاleyl iftarada calayh marka waxay ka mid tahay waa nas sariixa inay waajib salaada nugtaa laga qaadanay taas marka waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay u noo cadoon dadaan u baanayno salaaddii waajib miya mase waa sunno ma naga joogto ayib wأnahu wmima abaana allahu lihalqihi waxaa ka mid eh milu jumali faraa'idihi fii ana calayhim salaatan wa fii ana calayhim anahu xarama alfawaaxisha ilaahay wixii xun oo dhan inuu naga xarimay maa dahara minha wamaa badana wax fawaaxish oo dhan ilaahay waa naga xarimay wax carabka soo bax ha ahaado wax jirka ka dhaca ha ahaado wax ictiqaadka qofka uu samaysta ha ahaadee fawaaxish oo dhan ilaahay waa naga xarimay qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan ayib iyo wa nasi zina waa nas sidaas waxay ku cadfan tahay wa mithlu nasi zina ilaahay zinadii inuu naga xarimay uu caddeeyey oo uma baahno mujmal ma ahano tafsiir kale uma baahno wاlkhamri khamradii ilaahay inuu naga xarimay buu caddeeyey nas waay iyo wa akli lmaydati iyo wadami dhiigioo la cabo dhiigga markuu eh, neefka la gowraca hilibka kuwa meelaha ku harharo kaas lama lagama hadlayo dhiigga la hadlayo ilaahay wuxuu yihi aw daman masfuuxa dhiigga shubmay inaad cabtid xaaraan bay ka tahay soomaalida qaarkeed dad baa waxay u haystaan dhiigga inuu wax badan daawo u yahay markaasuu dhiiggii cabaya naftiisay khatar u tahay dhiiggii inuu xinjiro ku noqdo caloosha ka fadhiiskana waa dhici kartaa dembigii ou galaaba ka daran ilaahayna in allaha lam yajcal fii shifaa'i ummatii maa xarama calayha wax ilaahay uu kaa xarimi daawamaba kuu noqonayaanba taas qaacid ahaanka muslim haddaa tahay waa inaad aamintid caano dameeraa la cabaa ninkii xiiqlaydi ku dhacda iyo dhiigaa feeraha loo cabaa iyo waxaas nin muslim haddaa tahay caqiidadaday wax u dhimaysaa iska dhaf maxaa yeelay ilaahay hadduu waxaan kaa xarimay wuxuu kaaga xarimay inay dhib mooye dheef aad ka helayn marka iska dhaaf caqiide ahaan ilaahay wax kale kugu caafinay ayb wabayana lahum wabayana lahum ilaahay wuxuu u caddeeyey kayfa fardu lwuduu weesada siday tahay ilaahay waa nuu caddeeyey mujmal waaye ma aha wax qarsoon maca gayri daalika waxaas iyo waxaan ahayn oo mimaa bayana ilaahay wuxuu cadday nasan qur'aankii ou noogu cadday ka mid ah eh. ayib musanifku waxau leeyahay wa minhu haddana bayaankii waxaa ka mid ah eh, maa axkama ziir yani doonfaarkii hilibkiisa oo ilaahay naga xarimay saas wey waaan waxyaalaha oo lawada yaqaana iska caadi weeyaan akli lmayta aayadii oo qul laa ajidu fi ma uuxiya ilaya muxarama calى طaacim yطcamuhu ila an yakuna maytata aw dama masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr اllah marka afartii aayadda lagu sheegay muxaramaadka way badan yihiin laakiin qur'aanka asigoo laga fiirinaya daahirkiisa waxaa qur'aanka u caddeeyey afartaas yaa kamida muxaramaadka gayrkoodana waa jiraanoo waa noo imaan doonaa oo almaytatu wاlmawquudatu wاlnatiixatu wixii dhammaay baa kamid muxaramaadkay kamid yihi laakiin qaybtaas aayad baa lagu sheegay musanifka qaybta unbuu iska sheegay wuxuu doonayaa min baabi tamhiil weeyaan marka laxm alkhinziir waa ayb wa minhu haddana waxaa ka mid eh maa axkama fardahu ilaahay faradkiisa wuxuu sugay bikitaabihi ou ku farad yeelay wabayana ou cadday kayfa huwa faradkaas ou yahayna calaa lisaani nabihi ou ku cadday milu cadadi salaati wazakaati wa waqtihaa wagayri dalika milu cadadi salaat salaaddii waxaan soo sheegnay ilaahaa nagu waajibiyey wa aqiimu salaata ayib laakiin waajibkaas sida loo guda lahay nabiga calayh salaatu salaam baa noo cadday marka waa maxay faradkii wuxuu ku cad yahay ilaahay kitaabkiisii sidii salaadii loo gudanahayna sunnada nebiga marka daa'iman aniga waxaan u sheegaa ninkii doonaya sunnada nebiga qiimaha ay ilaahay agtiisa ka leedahay ninkii doonaya inuu garto haddaba laba shay le u fiirso adoon wax badan isku sii dhibin salaaddii iyo weesadeedii salaada waxaa lagu magacaabaa qaayo weeyaan waxa loo weese qaadaa weese qaadkana wasiilo waay salaadaasaa si fiican in loo guto yaa loo weyse qaato haya ilaahay wuxuu qur-aankiisa noogu caddeeyey wasiiladii oo weyse ah yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq aayaddaas waa taqaaniin salaaddii lasoo weese qaatay see loo dukanaya yaalo yaa looga tegay bal u fiirso sunnada qiimaha ay ka joogto ilaahay weese qaadkii markuu noo caddeeyey salaadii ayadee sidii loo dukanaha layidhi nabi maxamed ka qaata salaadii oo weesadii ka muhiimsan waaya ogow marka haddaad tidhaahdi ilaahay sunnadiisa iyo waxaa weeyaan iyo aanka ilaahay baan kala qaadayaa weligaa meel ma gaaraysa kilaahumaa waxyun min allahi sida noo imaa doonto marka fiiri salaadii lasoo weese qaatay weese qaadkaa nabi yidhi nabigu wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli aniga iga qaata inay duhurkii afar ragca tahay casirkii afar uu yahay cishaha afar maqribkii saddex subixi laba waxa lagu akri lahay sujuud rukuuc kulli nabi maxamedaa looga tegay marka kalama qaadi kartid labadoodii tanaatan ka muhiimsan ma dhihi kartid ilaahay kitaabkiisa fawqa kulli shay wa sunnatu rasuulihi maca kitaab illahi janban ilaa janbin marka lakalama qaadi karti marka ilaahay waxaanbau nagu farad yeelay nebigana waa noo cadday marka waxaa weeyaan almubayin huwa sunatu rasuulihi sala allahu alayh wasalam marka zakadini sidaas oo kale waayo ilaahay wuxuu ihi zaka hala bixiyo waa garanay wa aqiimu salaata wa aatu zakaata laakiin zakadii seen u bixinaa ilaahayow markaasaa yidhi khuduu min nabiyikum qawla wa camala macnihii waxay noqonaysaa geeli markuu shan yahay in hal neef oo ari laga bixinaayo loodii afartan markay tahay hal dibi laga bixinaayo lacagtii laba boqol markay gaarto tafaasiil oo dhan ilaahay wa aatuu xaqahu yowma xasaadih laakiin see loo kala bixinaya kulli nebi moxamed alayh salatu salaam waa looga tegay marka waxaad dareemaysaa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh qaacidadeedaad dareemaysaa ayib marka milu cadadi salaati wazakaati wa waqti kullina loo jeeda waqti salaati wazakaat iyo wagayri dalika aw min faraa'idih ilaahay wuxuu nagu farad yeeloo dhan nebiga caddeey alatii faraa'idtoo anzala ilaahay uu dejiyey min kitaabih wa minhu waxaa ka mid ah lihi bayaankii maa sanna rasuulu اllahi ilaahay wuxuu noo suneeyey sala اllahu alayh wasalam oo mimaa laysa lilaahi ilaahay uusan ugu sugnaanin fiihi shaygaas nasu xukmin tii hore waxay ahayd aayad ilaahay soo dejiyu nebiga fasiro tanna waxaa waaye xugum hor leh oo ilaahay kitaabkiisa aan lagu sheeginoo nabiga calayh salaatu wasalaam ou sheegay undur haddana waa tan mas'alo kale waayo tii hore waxay eeday ilaahay waa aqiimu salaatadiiuna amray nebigaa noo sheegay saasay ahayd tii hore tanna waxaa waaye xugum lam ya'ti fii kitaab illahi laakina arasuula sala allahu alayh wasalam akbar ka soo qaada calaa sabiili lmithaal waxyaalaha oo waadixa waxaa ka mid eh ilaahay markuu muxaramaadka noo sheegayn dumarka qofka xaaraamka ah xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum intii ilaahay uu tiri markuu dhammaystira wuxuu ihi wa uxilla lakum maa wara'a dalik waxaa laga fahmayaa aayaddan wixiiba meeshaas lagu sheegay waxaan ahayn oo dhan inay bannaan yihiin nebiga yaa yimid wuxuu yidhi laa yujmacu lmara laa yujmacu bayna almar'ati wa cammatiha aayad intii sheegtay waa ka dheeraad soo uma jeedin dumar naagtaad qabtay iyo eedadeed in nikaax lagu kulmiyo ma banaano walaa bayna almar'ati wa khaalatiha wa ajmaca almuslimuuna calaa dalika alxukmi akhdan min annabiy sala allahu aleyh wasalam marka fiiri hadda muxaramaadkii ilaahay uu sheegay kuma jiraan dumarkii gabadhii aad qabtay walaasheed lama kulmi karo kuma jirta laakiin waa xugum jadiid eh nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa ka mid eh taxriim alluxuum alxumr alahliya dameeraha inay xaraam yihiin aayad qur-aankuma soo aroori markii gaswatu khaybar la joogay oy dadkii dameerihii intay qasheen ay ay dhigi dhiryahalkii ay u karmayaan yuu nabigu yidhi haliska daadiya buuri fa inahaa rijsun buu nabiga alayh salatu wasalaam yii maalinkaas wixii ka dambaysay risi bay noqotay marka waxaa weeyaan nebiga waxaa dhici karta inuu wax xugum sharci ah oo la yimaado asigoo ilaahay kitaabkiisa aan lagu sheegin ilaahayna waa ku sugay wabittaali yajibu cala almuslimiina inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka qaataan undur markaan musanifku wuxuu leeyahy waqad farada allahu ilaahay wuxuu farad yeelay fii kitaabihi wuxuu nagu farad yeelay taacata rasuulihi nebigiisa inaan adeecno sala allahu calayh wasalam iyo walintihaaa ilaa xukmihi ilaahay rasuulkiisa xukumkiisa inaan ku dhammaano nidhaahdo ilaahay rasuulkiisa maasaan yihi haa samicna wa aطacna inaan idhaahdo alintihaa ilaa xukmihi saas wa marka musanif waxau leeyahy faman qabila can rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa ninkii ka aqbalo fabifardi illaahi qabila macnaha faman qabila can rasuuli illaahi faqabila an bifardi illahi saas wa maxaa yeelay haddaad ilaahay rasuulkiisa ka aqbasho waxay la mid tahay adigoo ilaahay faradkiisa ka aqbasha maxaa yeele ilaahay baa ku amray nebi maxamed inaad ateecdo wa atiicu llaha wa atiicu rasuula markaad nebiga wax ka qaadatid faradkii ilaahay uu ku amray nebiga inaad wax ka qaadataad fuliyo haysaa marka ma haboono nin mu'min ah wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuulu amran an yakuna lahum اlkhiyara marka an allahu warasuuluhu baa la isku cadfay haddii uu xukumka ilaahay kiisa ahaan lahay rasuulka looma baahan lahan lahay laakiin waxaa la fahmay an yakuna alxukmu axyaana min allahi wa axyaana min rasuuli اllahi sala اllahu alيه wasalam labada joorba ninka muminka yenbagii an yaqifa cinda xaddih aayaddanba waxay ku soo degtay u fiirso gabadhii zaynabad aheed markii nabiga zayd guurso u yidhi ay tihi anigoo quraysh amaan guursanaya aayad ma ahayn nebigaa amray markaasaa layidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaara marka man qabila can rasuuli illaahi fa can illaahi qad qabila sidaasay ujeeda hadal macaan badan oo qiimo badan oo rasuulka qiimaha uu diinta eh, kaleeyahay ku tusinaysa weeyaan ayib wa waxaa ka mid ah maa farada allahu ilaahay wuxuu farad yeelay calaa khalqihi alijtihaada fii alabih alijtihaada in lagu dadaala fii alabihi asiga raadintiisa waxa weeyaan aayad qur-aan kuma soo aroorin xadiidna kuma soo aroorin mas'aladin way ku haysataa markaasaa waxaa la rabaa qawaaciddii islaamka ahayd iyo ummaddii islaamka iyo saxaabadii aqwaasheedii wixii oo dhan baa la rabaa markaa inaad karkarisid ood mas'aladii xugum sharci ka soo saaratid marka tii hore waxay ahayd ilaahay baa sheegay tan dambe rasuulkaa sheegay tanna waxaa waaye mas'alaa timidi laysa macanaa aayatu min kitaab illaahi walaa xadiidu min rasuuli illaahi marka waxaa nagu waajib ah ma aha dimuqraadiya ma ah labadii ma ku jirta miya ahaa sii aan ka rabaan yeelaa ma ah la waa inaad juhdi bixisaa waa inaad raadisaa qawaacidda caamkaasaad ugula soo dhex bixi laheyd waxa ugu dhow oo xaqa inaad raadsatid ee ma aha sidaan rabaan aniga ka yeeli karaa ma aha taasaa la diiday marka tanna waxaa ka mid e wa minhu maa farada allahu calaa khalqihi aliجtihaada inay dadaalaan fii alabihi wabtalaa طaacatahum ilaahay inay aطeecaanna waa ku imtixaanay fi اlijtihaadi marka aad ijtihaadaysid xataa ilaahay inaad ijtihaadkaas ku aطeecdid